waa u yani biduuni tashbiihi wa tacdiil waxaasna waxaa dhaca karta inaysan laayiq u ahaynba alla subxaana wa tacaala ma garan waxa aan laayiqba u ahayn inay dhahaan maaragtay alla waa u sugaynaa ee min duuni tacdiil waxyaalo badan oo qaacidadaa lagu bari doono oo shiiku waxyaalo maanta ma arkaysa muhiima ah.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 وذلك أن المعتزلة ونحو من نفاة الصفات يقولون وحيرنا يعني كل من كل من أثبت لله صفة قديمة قفك صفة قديمة أسرة هو صفات عليه يا سميع يا بصير فهو مشبه ومشبه ممثل وممثل مقرأ ساسي لها فمن قال قف هذا إن لله علما قديما وليه أو قدرة قديمة قف هذا كان عنده مشبها ممثلا أي نقنيا لأن القدم يعني هرينت عند جمهورهم جمهور المعتزلة هو أخص وصف wasfiga alla kan ugu khaasan waay laakiin oosaaq ka khaasana jirto koonuu rablcaalamiin wa laa ilaaha illaa hu taasaa kasii khaasa laakiin ayagu qidam unbay maaragtay ay la ordeen macaha qur-aankana qidam aysan kusoo oran laakiin wax macnadeeda kusoo oran waa alawal walaakhiru fa yusamuunahu waxay ku magacaabayaan ha nacam liana alqidama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 alla bisifaatihi subxaana wa ku sugan wax mid u ala mala wailaa daata mujarada maba jirtaa layidhi nacam qur'aanku mitl iyo kufr iyo nid ayuu radiyaa layidhi waqad wa qad nafaa musama lmitl wax ala lamida wixii lagu magacaabiyo walkufri wax udhikan wanidi wax lamida wanaxwi dalik walaakin yaquuluuna waxay leeyihiin asifatu yani qolada mutbitada oo muctasilada radidana waxay leeyihiin asifatu fii lugati alcarabi sifada luqada carab laysat mitla almawsuufi ma qof dhahay lamaal qofka sifadiisa mawsuufka lamida ah, waa caqli xumo waay nimankan xataa luuqadii jinaaye ka galan intay leeyihin macaanaan raadinayna ayaa ilmaha yararkaa ku qoqoslaa haddii la ninkaan cadaankiisaa kasoo horjeed ama ninkan geesinimadiisaa kasoo horjeed <laughs> ama ninkan aftahanimadiisaa kasoo horjeeda kalaa maada xataa rudaana waa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 kaadiba intay ka dhashaan hadhow awlaadu zina unbay dhalaysaa wixii xaq ku dhisana waa wax maarata xalaal ku dhisan hmm. waa marka muqadimaad kaadi bay isku dhidhiseen oo qashina natiija kaadiba ha ka timid marka nacam weli sheiku marka waa usoo imaan doonaa wakadalika yaquulu saasuu odhanaya haadaa katiirun oo min asifaatiih hadalkan xataa waxaa la qaba marka muctasiladii oo qaladkooda oo jismi iyo taxayid oo suu xulay arrintaa gaarkuma ahan kuwa xoogaa marka hor haddana la joogo anigii dhahaya cabbaan intay ahlu sunnaha la socdaan haray ku jiraan hadhow markay ahlu sunnaha ka baxaan qoraxay gelayaan soo maaha hadda qoraxdiiay soo galaan soo maahan ahlu sunnahana meeshay harsanayaan marka madaafiicda ayaga kuwi kale ku wada dhacaysa nacam wakadalika sidaasuu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 haadaaye katiirun in badan oo min asifaatiya ka mid a aladiina yuthbituuna sifaati sifaatka sugaya wayanfuuna culuwahu cala carshi carshiga maanta ma arkaysa culuwigiisay anfinayaan iyo keligiis maana wa qiyaama alafcaal ikhtiyaariya wax alla afcaasha alla ou doorto markuu rabo ou samaynayo walidaalika waxay kalaamka u sugi waayeen oo leh waa sifa qadiima qaaimun bidaatihi qaaim bidaatidaasay u leeyihiin oo ay leeyihiin xaraf iyo sawd ma lahan waxay diidaya annagu yatakallama mata yashaa inuu markuu rab uu hadli karo kallama muusa takallama yatakallamu yukallim qiyaamo inuu hadli doono markuu rab uu hadli karo taasay diidayaan waxay ku leeyihin maxalil xawaadis oo noqona waa war la yaqaano ma aha wanaxwi dalik yaquulna waxay leeyihin asifaatu sifaat qad taquumu bima laysa bijismin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 marka waxay ku dhaannimay walaawajidnimada iska dhaafa mar ahlu xadiid aa lasoo safanaysaan mar muctazila lasoo safanaysaan mar falaasifa lasoo safanaysaan meel uu ku marata mar qaraanado iyaad isla saftihiin oo ta'wiilkeeda wadataan oo baatilka ahaa meel uu ku okeeda dhinac kasoo jeestaa la yidhi nimankaan mar waa lala hadla nacam falihaada tajidu waxaad arkaysaa haaulaa'i kuwan yusamuuna oo kuwii oo sifaatyadii waaye yusamuuna waxay ku magacaabayaan man ahbata alculuwa culuwiga ninkii sugay wanaxw ay ku magacaabayaan sidii muctaziladaba ninkii sifaatka sugay mushabi ugu noqon jireen walaa yusamuuna man ahbata asamca walbasara walkalaa wanaxa mushabbihan kuma magacaabaya laakiin muctazila waa mushabbih ku magacaabay nacam kamaa yaquulu saaxibu lirshaad waa juweyli kitaabkiisa alirshaad ee culuwigan ashaacirada abulxasan ashcari iyo asxaabtiisii hore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 laasimaysaa laftooda in adigana mujasima aad noqotaan haddii ashaacirada iyo kuwan kaloo dhan ay culuwiga alle ay ka laazimayaan tajsiim ay ka laazimayaan waxaa leeyahay sifaadkii aad sugteena todobaa tajsiimka iskuul aad maar idinka laasimanayo sababtoo baabka waa isku mid laafar marka midna inaad tiradaa jisminimo kama dhalanayso midna waa ka dhalanaysa waa taxaqub wax daliila ma aha marka waa shay oo tafriiq beyna almutamaatilaadkii aan soo marnay waay marka sheikhu wuxuu leeyahay nacam waqad yaquuluuna waxay odhanayaan markii yani lagu xujayso la yidhaahdo sifaatka kale tajsiim kama dhalanayo ana maa yuthbituunahu laa yunaafi ljisma kamaa yaquuluuna fi saa'ir sifaat waxaa odhanaya hadalkii maanta ma arkaysaa alqaadi qoladaasaa wadataan u malayno waqad yaquuluuna inamaa yuhbituunahu laa yunaafi ljisma kama yaquuluunahu fi saa'ir sifaat waalcaaqilu ida ta'amal wajada almra fima nafowhu kaalamri fima athbatuhu walaa farqa nacam shiiku marka ruduudiida usoo galo wuxuu leeyay wa aslu kalaami haaulaai kuwa kalaamkooda oo dhan meeshuu ka yimid waa maxay calaa ana isbaata sifaati sifaatka oo la sugo yastalzimu tajsiima ayaa ka dhalanay hadalkooda waa kaas shubhadooda walajsaamu mutamaahilatun ajsaamtiina waa isku mid walmuhbituuna kuwa sifaatka sugan yujiibuuna way ka jawaabayaan can haadaa taaratan arrintan mar waxay uga jawaabayaan bimanci lmuqadimati luulaa muqadimada hore ma jirto ay leeyihiin ibaatu sifaat ytalzimu tajsiim taasayba diidayaan wa taaratan bimanci lmuqadimati aaniya midda dambe oo ah walajsaamu mutamaatila taasna maanta ma arkaysa waa ka diidayaan wa taaratana bimanci kilta almuqadimatayn marna waxay uga jawaabeen labada muqadimaba ma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 in la sugo waa maada aan qabisanayno kuleeyahay maada waxaan qabisanayna malaha wa calaa anaha isku mid tahay wa jumhuuru lcuqalaa yukhaalifuuna fii dalika ku khilaafayaan wlmaqsuudu ulajeedadu hadalka aan uga gollayn waxaa weeye u dhahay annahum yudliquuna tashbiiha tashbiiha waxay ku idlaaqayaan calaa maa yactaqiduunahu tajsiiman waxay ayagu tajsiimu yaqaaneen macnaa dad nusuuska indilaaqaa ma ahan ayaga wixii ay fahmeen qalad iyo sax waxaasunbay ka indilaaqayaan maahane dad qaacido ku socda ma aha bina'an ayagoo ku dhisaya calaa kiraahati lajsaam ajsaamta isku mid ah mawaadan adduunka joogtaaba kala makhluuqaadkaa kala gedisan ma garad xayawaanaadkaanan isku nooc ahayn ma garad makhluuqa kalaanan isku nooc ahayn jinni iyo insi iyo wax kastaba mawaadaa kala gedisan nacam fa kayfa bilkhaaliq wlmakhluuq tamsiilku tuu kaga dhalanaya wlmuhbituuna kuwa sifaadka sugana yunaazicuunahum waxay kula doodeen fii ictiqaadihim ictiqaadkooda kula dood waxaa waxaan adinka ictiqaadkiina waaye iyo waxaad aaminsan tahay ayaa kuu sooreymaane wax waaqaca jiro oo maanta ma arkaysa asaas kule ma aha miithaaloo keenay haddaa adiga oo muctasili ah oo sifaadkai ala anfinaayo haddaa aniga sifaadkaas haddaa mujasim iga aaminsan tahay ama adigoo ashcari adho ahlusunnaha salafka daad iga aaminsanta markaan culuysigo mujasim waa adiga khiyaalkaaga iyo ra'yigaaga wax jira maa waxay lamid tahay hadduu qofka raafidiga oo qofka sunnigaa uu ku yidhaahdo waxaa tahay naasibi ahlubeytkaa nacabta oo qofkaasna ilaahay ogyahay qalbigiisa ina ahlubeyt nacayn laysku jirin laakiin yatawalla saxaaba yatawalla ahl qolo oo caaya iyo qolo oo caroora lama arko wayunazilu naasa manaazilahum ilaahay rasuulkiisa ay dejiyeen marka hadduu naasibu uu kuu sii wado asagoo saas ah waxaad leeda adigu waa fikraddaa ictiqaadsan tahay maahane adiga naasibi miy adiga maskaxaada waxa ku jira iyo khiyaalka ku jira iyo adiga qaabka istilaax u taqaana sababto isagoo naasib wuxuu yaqaanaa qofkii abubakar iyo cumar tawaliya agtiisa waa ka naasib walow cala haba jeclaada hadduu rabo sababta wuxuu ku leeyahay cali lama jeclaa kor ilaa abubakar aad ka lacnay soomaan walciyaadu billah marka hadduu qofkaas marka naasibu kugu xukumo naasibma ku noqona cagsi daalika haddii aniga ahlu iyo saxaabada aan tawaliyo oo naasibiga ou dhahdo raafidiyaa ugu yidhaahdo eh, waa isaga wax ictiqaadkiisa ku sugan sababto nas wuxuu ku kownuhu uxiba ahla eh, anaan saxaabadeyna taqsiir ku samaynayna taas miduu culimmadu ay ka hadleen بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي نعم والمقصود أنهم يطلقون تشبيها وحيكون إطلاقا على ما يعتقدونه تجسيما وحيكون مقعابيان أيوة اعتقاسيهم تجسيم على ضوء هذا أو أذيك مشبه أو كلية إيه ما أذيك الدنبي آقرتي أما تجسيم آقرتي ما بناء نصوك دسي على إثبات الأجسام أجسام تأسلم منه sifada jismi waa ka dhalanay ajaamtana waa isku mid alla sifa haddaan u sugo marka tashbiiha ka dhalanay waa wahmiga isagu iyo cudurka iyo maanta ma arkaysaa fayruuska asiga maskaxdiisa ku jirta waay nacam wlmuthbutuunana yunaasicuuna way kula doodayaan fii ictiqaadihim ictiqaadkooda oo waxay leeyahin waxaan adigaa ictiqaadsano maskaxdaada ku jirta maahana maa yalzamuni aniga nasna ma khilaafin caqlina